alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wacan caisha radi allahu tacala canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alay slm yastaftixu salaata bاtakbiir wاlqira'a bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin marka xadiiskaa aynu soo akrinay waxaa laga qaadanaya rasuulku alayh الsalatu salaam salaada wuxuu ku bilaabin jiray koobaad inay tahay allahu akbar marka inaanay sax ahayn usalli fardan iyo wixii la mid ah kuwa laftigooda ku xidha ee yidhi waa lagu xidhan karaa iyagoon daliilba ku salaynin oo masaa'il caqliga iyo markaa tacliil caqliga keenay haddana dee may odhan salaaddu allahu akbar kuma xidhanto ee waxaa la isku waafaqinaya salaaddu allahu akbar ku xidhanto wاlqira'aةu bاlxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ayuu ku bilaabi jiray markaa waxaynu soo maray dacaa listiftaax halkana takbiirtii caaisha waxay kuxisisay alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waxay ka warramaysaa marka halkan sidan la sheegayo inta ay maqlaysay inta ay laakiin de abu hureyra soo marro yihi i yar baad aamustaaya maxaad tidhaahdaa wa kaana wuxuu idaa rakaca lam yushkis ra'sahu madaxiisa korumuu qaadi jiray lam yarfaxu shakasa basarahu faidaa hiya shaakisatu absaaru ladiina kafar waa koru qaaditaanka markaa dhabarka kor loo qaaday imka dhabarkiisu mid taagan mu ahaynoo aan saani u dhammaystirnayn walam yusawibhu miduu hoosu foorariyey mu ahayn walaakin bayna dalik laakiin labadaasuu ayuu udhexeeyey marka xadiis kale way ku caddaysay caaisha radi allahu canha oo waxay haddii rasuulka biyo dhabarka lagaga shubo markaa uu rukuucsan yahay lama gartan biyahaas xagga u daadan lahaayeen bimacnaa waxay uga jeedaa dhabarkiisa aada iyo aada u sinaa markaa madaxana ayaan la foororin korna ayaan saa loo taagin ee sidii gacmaha jilbaha lagu qabsanay in horey nu soo marray marka qofku si labada gacmood ugu qabsado jilbaha halku ku sujuuday inuu eego madaxana aanu kor u taagin dhabarkiisu uu toosaya intuu toosi karo wa kana wuxaa idaa rafaca markuu soo socso min arukuuci lam yasjud muu sujuudi jirin xataa yastawi qaa'iman ilaa uu fadhi ku dhamaystirmo istiwaagu ah waxa wey xubnihiisa ay ku dhamaystirmaan markaa waa maxay waa aljalsatu bayna sajdatayn waa fadhigii udhexeeyey labada sujuudood oo maaha macnaheedu intu ka soo yar toosown siday dad badani sameeyaan oo dadka tukada ka midi ah. sujuuddii horuu kasoo toosayaa isagoon saani u fadhiisan ayuu dhexda ka noqonayaa sujuuddii labaadna taas maaha ee fadhi caadi oo arkaanta ka mida ah weeyaan aljalsatu bayna sajdatayn siday sujuuddu rukni u tahay ayaa jalsadaa labada rukni udhaxaysaana labada sujuudood udhacaysana iyaduna ay rukni u tahay ilaa saxaabadu ay tilmaameen inay markaa is is yidhahdeen malaa sujuuddii labaad bu ilaabay siduu rasuulka ugu raagiyo dee adkaar gaara iyaduna leeda wa idaa rafaca min asujuud lam yasjud hore markaa waan isweydaariye hadalkan isweydaariyee kaana idaa rafaca min rukuci lam yasjud xataa yastawi qaayima waa qiyaamkii dee aynu garanayna ictidaalka waidaa rafaca min asujuudi lam ysjud ma sujuudi jiri xataa yastawiya jaalisan ilaa uu fadhi ku dhamaystirmo markaa aljalsatu bayna sajdatayn cibaarada dambe ad tilmaamaysa ta hore markaa waxay tilmaamaysaa qiyaamkii oo xataa yarjica kula faqaarin ilaa makaani xadiiskii musiyi salaata saynu kusoo mara rukuucdu markuu kasoo tooso waa rukni inuu haddana istaago oo wإda rafca min الsujuudi lam yasud xataa yastawi jalisa ilaa uu fadhi ku dhamaystirmo waa sujuudii labada fadhigii udhexeeyey labada sujuudood wa kaana yaquul wuxuu mid ihahdo fi kuli rakcatayni aلtaxiyata bmacnaa tashahud buu akriyi jiray wey ayuu marka ataxiyata kelimadaasoo keliya maaha dee atixiyaadka u odhan jiray wa kaana yafrish rijra lyusra wayansubu lyumna lugtiisa bidix buu gogli jiray t midigna wuu taagi jiray waa marka atixiyaadku ka hore u yahay amba salaadu hal atixiyaad ay leedahay oo salaadii subax oo kale wa kaana yanaha wuxuu ahaa middiida can cuqbati shaydaan shaydaanka kaburuursigiisa markaa waxaa lagu fasiray an yajlisa calaa ilyatayh inuu qofku labadiisa baryood ku fadhiisto wa yansiba asaaqeyn labadiisoo dhudhunna uu taago wa yadaca yadayhi calaa jambeyh labadiisa gacmoodna uu hareeraha iska dhigo haye muxuu noqonaya qofkii intuu sidaa labada sal dhulka u saaro labadiisu dhudhno ay taagan yihiin ya gacmahana hareera iska dhigay fadhiga noocaasa ah, aygoo kalaa saa usoo kambaruursada waynu arag marka cuqbat shaytaan ayaa lagu fasiray inuu salaada sidaa dhexdeeda u fadhiisto xataa haddii uu yahay qof macduurahoo fadhi ku tukanaya waa inaanu qaabkaa u fadhiisanin ilaa uu awoodi kari waayo mooya meelo badan rasuulku alay sala slam wuxuu diiday salaada dhexdeed xayawaanka in la isku egeysiyo wayanhaa waxaa ka mid a markaa wayanhaa wuxuu diiday an yaftarisha alrajulu qofku inuu goglo diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabc sida asabc xayawaanka u goglaan oo labada baabaco markuu qofku dhulka dhigo markuu sujuudsan yahay labadiisa cududood waa inuu ka fogeeyo labadiisa dhinac sida xadiiska nabiga ku sugnay alayh salatu salaam ilaa qofka ka dambeeya u arki jiray kilaankilyadiisa caddaanteeda waayo markuu ka fogeeyo labadan suxulna waa inuu dhulka kor uga qaado laase sayn marka qaarkood carruurta yararoo kalaa laga yaabo inuu sameeyo qofkii inuu sidaa idhaahdo oo labadii gacmada saa usoo dhigo saa u dhigo xayawaankii buu shabahaya aygii alkalb an yafarisha rajul lidiracihi iftiraash sawi wa kaana yaktimu salaa salaadda wuxuu ku gebagaben jiray bitasliimi salaamo naqsi akhrajahu muslim walahu cila marka xadiiskani waa xadiis saxiixa ah oo ciladaasina markaa cilo ah ahoo xadiiskii waxyeeleysa maaha haddaba markaa waxaynu ka qaadanaynaa un arkaantaa salaada wax badan oo ka ah oo faatixadu ay ka mid tahay takbiirtu ka mid tahay alrukuuc ay ka mid tahay alrafcu minhu ay ka mid tahay alictidaal aljuluus alrafcu waxaa wey alsujuud alrafcu min asujuud aljalsatu bayna sajdateyn iyo altasliim salaamo naqsigana rukniga ta hore ayaa rukniya bay u badayiin culimadu xagga midigta loo yidhaahdo ta waa sunni oo macnaa waxa weye rukni haddii lagu leeyahay haddii qofku salaadii soo wado wado oo markuu salaadii dhammaysto isagoo salaam naqsan uu iska dhaqaaqo ula iska kaco dee salaaddiisa way baabada waxba kama jiraan wey waa inuu tasliimta ku galo oo taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim buu nebigu yuri alay sla sl mrkaan salaaddu waxay ku xidhmaysaa ee wixii xalaasha u ahaa qofku xaaraan kaga noqonayaan takbiirta waxaa arrimahaas ku xalaaloobayaan tasliimta iyo salaamo naqsiga salaamo naqsina waa qofku waa inuu dhabankiisa muujiyo axaadiis dabano kale waynu arkay xadiisku sheekhu ciladaa uu sheegay waxay ku sheegeen culimadii xadiisku abiljawza ayaan caaisho ka maqal marka halkaasuu munqadci ka yahay laakiin saasay leeyihiin waxaase ay tilmaameen haddana in xadiisku uu yahay mid aanay ciladaasi aan waxba u noqonin inay cid u diray baa laga yaaba ba leeyihi oo caaisho soo weydiy uu ku yidhi oo cidi u dhexaysa وعn بن cmr radي الlه عanهuma an نabiya slى الlaه علي sl nbigu kaana waxaa yarfacu yadayhi mid kor qaaday gacmihiisa xadwa halka la siman mankibayhi labadiisa garab ida اftataxa salaa salaada markuu furfurto waidaa kabara markuu u takbiirto lirukuuci rukuucda wإdaa rafaca markuu ka soo qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci mutafaqu caleyh wa fii xadiisi abi xumayd radi allahu canhu cinda abi daawuud yarfacu yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jiray xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihima labadoodaasi mankibayhi labadiisa garab uma yukabir allahu akbar baran jiray walimuslim can malik bin lxuwayris radi allahu canhu naxwi xadiisi ibni cumar xadiiskaa ibni cumar oo kale ayuu la mid ahaa walaakin qaala wuxuu yihi xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labadiisa gacmood furuuca udunayhi caragshowda dhegihiisa ilaa uu la sugo sunnaha waxaa ka mid ah takbiiratu lixraam marka uu qofku takbiiranayo inuu idhaahdo inuu gacmihiisa kor u qaado oo uu idha allahu akbar markaa u idhaho gacmaha kor loo qaadaya markaa sunnaha salaaday ka mid tahy hadduu isagoo gacmihiiba kor u qaadin salaadii xidho uu niyeeyo dee takbiirtiina la yimaado salaaddiisaa soo xidhmaysa marka waa idaa kabara lirukuuci markuu rukuucayana sidaas oo kale wa idaa rafaca ra'sahu min arukuuci markuu rukuucda ka soo qaadanayo sidaas oo kale ayuu samayn jiray halkee buu gaadhsiin jiray baa laynooga warramay oo abi xumayd radi allahu canhu isagu wuxuu yihi mankibey labada garab inuu la simo xadiiska malik bin lxuwayrithna furuuca uduney markaa laba jawaabood baa la odhanayaa oo in la idhaahdo labaduba way banaan inuu garbaha la simo halkaa garbihiisa ku beegan amba inuu dhegihiisa la simo waliba dhega xag hoose iyo in la idhaahdo waa isku mid keliya una farqiba uma dhexeeyo oo gacanta dhinaceedan hoose marka la eegana garbihii bay la simantay xagga kale marka la eegana dhegihii bay ayay la simanta oo isma diidaya ana nabiya sala la ala slm kan waxaa yarfacu mid kor qaday yaday xadwa halka ku beegan mankibey ida اftataxa salaa waa markuu salaada furfuranaya bimacnaa uu takbiiratu ixraamka la imanayo waidaa kabara lirukuuc waa marka labaad marku rukuucda u takbiiranayo waidaa rafca nasahu min arukuuc wfي xadiiث abi xumayd radي الlahu canhu cinda abi dawuud yarfacu yadayhi xataa yuxaadiya bihima ilaa ula simo mankibeyhi labadiisa garab uma yukabir haddaba xadiiskan imika waxaa laga fahmayaa gacmuhu kor u qaadi jiray markaasuu takbiirta la iman jiro markaa waa inuu gacmaha horreysiiyo dabeetana uu takbiirto markuu allahu akbar yidhaha kadib waa inaanu gacmaha kor u qaadin wlmuslim can malik bn xuwayris radi allahu canhu naxw xadiis ibni lakin qaala wuxu uhi xataa bihima furuuca udunay ilaa cidhifka dhegihiisa ula simo carshowda dhegaha ilaa ula simo sujuudda markuu rasuulku alay slat slam sujuudayo wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuud gacmaha korma loo qaadaya meelo kale xadiis kale waxaa kusoo orotay fi kulli rafcin wa khafdin meel kasta oo lasii hoobanayo iyo meel kasta oo kor loo soo kacayaba wuu la iman jira markaa waxa banaan markuu sujuudda dambe ka soo kacayo ama adxiyaadka dambe ka soo kacayo ragcad kale u kacayo inuu gacmihiisi kor u qaado markaana allahu akbartaa ula imanayo soo kacayo inuu raaciyo وعn cbaadaة بن الصاmت radي الlahu canهu qal wuxu qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم laa salaata salaadi uma ahaanin liman qof lam yaqra' aan akriyin bأmi الqur'an qur'aanka asalkiisa qofka aan akriyin qur-aanka hooyadii ay oo kale macnahaan u dhigmaysa oo qur-aanku usuusha ay suuraddaasi ka hadasho kusoo ururaya wey mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin libni xibaanin wadaara qudniy laa tujziu gudi mayso ay laa tasixu ansixi mayso salaatun salaadi laa yuqra' fiiha aan lagu dhex akriyin bifaatixati kitaab faatixada kitabka aan lagu akri wa fi ukhraa riwaayad kale oo liaxmeda fi ukhraa ay riwaayatin ukhraa liaxmeda oo axmed u ahaatay wa abi daawuuda watirmidiy wabni xibaan rasuulku wuxu uhi alay slat slam lacalakum waxaa laga yaabaa taqra'uuna inaad akridaan khalfa imaamikum imaamkiina dabadiisa gadaashiisa inaad akridaan marka aad ku daba tukanaysaan waxaa laga yaabaa inaad qur-aan akridaan qulnaa waxaan ku uhi nacamha qaala wuxu uhi laa tafcalu ha samaynina ilaa bifaatixati lkitaabi mooyaane faatixada kitaabka fainahu faatixadaasi laa salaata fainahu arrin wuxuu yahay dhimanka laa salaata salaadi umay ahaanin liman lam yaqra qofka aan akrin bihaa faatixadaasi ah, qofka aan akriin umay ahaanin salaad xadiiskan riwaayaadkiisa marka la isku wada geeyo waxa uu tilmaamayaa ana qira'aة alfaatixa ruknu min arkaan الsalaa waayo rasulku waa ka yihi alayh الsalatu slam laa salaata liman lam yaqra salaadiba uma ahanin qofka aan akrin salaadaasi markaa nafyigaa waa nafyu صixa nafyu kamaal maaha e waa nafyu asixa hadduu qofku awoodi karayo suuraddaa inuu akriyo oo aanu weliba markaa fi kulli ragca ragcad kasta waa in sideeda loo akriyo qofkiina saddex xaaladood buu ku jiraa inuu keligii tukanayo iyo inuu cid tukinayo labadaa jeerba dee faatixadii u akriyaya laakiin waxa la isweydiinaya qofku markuu cid kale ku daba tukanayo faatixadii ciddaa kale ay u akriyayso ciddaa kale ay faatixadii he ay u akriyayso imaamkii waayo imaam baynu ku daba tukanayna salaada shahrigaa soo maha masalan mar waynu aamusannahay oo waa kan faatixadii akriyaya haddana waa kan qur-aan kala bilowday allana wuxuu hi waidaa quri alqur'aanu faاstamicuu lah waansituu lacalakum turxamuun marka qur la akriyo dhegaysta una dheg raariciya ilahay naxariistaad heli doontaa qadiyada haddaba ku saabsan imaamka markaad imaamka ku daba tukanayso culimadu waxay u badan yihiin inaanad faatixada akriyeyn markay salaadu jahriyo tahay markay salaadu tahay salaad jahriye ah waayo waxaa waajiba qur-aanka inaad degeysato waanaynu aragnay oo markaynu iminka matalan faatixada akriyo imaamkiina qiraacadii uu bilowdo faatixadiina saani looguma khushuuco qiraaadii imaamkuna in badan way seegtaa qofka soo maaha saas hmm. culimada qaarkood baa heer iyagu gaadhsiiyey yihi laa siran walaa jahran mar haddaad imaamo ku daba tukanayso akriyi mays laa siran walaa jahran almuhim qowlka u dhow daliilka imaam albukhaari iyo culimo badan kale ay ku tageen laakiin xadiiskani dariishada waxay leeyihin laa salaata liman lam yaqra biumi اlqur'aan lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum na waa xadiis kale oo ka baxsan isaga bukhaariye oo lakin qadiyadda si caddaynaya faatixada mooyaane wax kala ha akrina markaa ma sahlana dee la salaata liman lam yaqra biumi اlqur'aan qofka aan akrin de waxaa lagaga jawaabi karaa markaa ka waran hadduu qof rukuucda kusoo gaadho imaamka hadduu ku soo gaadho muxuu tirsanayaa ragcaddaa mu tirsanaya sida culimo badan sheegayaan faatixadii ka waran way ka dhacday soo ma de markana way ka dhacday uu ku daba tukanayo ilaan imaamkii baaba u akriyay soodinka dhegeysanaya fa qira'at limaami lahu qira'a ba xadiis kale ku soo aroortay qira'ada imaamka qofkan qira'a culimada ahlxadiiskuna saasay u fara badayeen inaanu qofkaasi akrinayni marka laga reebo bukhaari iyo marka iskaba akri haddaad doonto bal mar haddii mashaeadu ay meel adag ay tahay de iyadoo salaadaadii ka khalkhashaaba u daranay haddaba waayahay sideed u akriyaysaaba haddana is weydiiyeen qaarkood ba waxay dhahdeen halka kolba imaamku meelaha waqfiga ah ee uu istaago matalan hadduu akriyo idaa zulzilat ilardu zilzaalaha alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin kir gaadhsiinta aamusadana markuu aayadda kala istaago haddana halkaa araxmaan raxiim ku yarba taana waxay ka eegayaan un ha inaanay labada qiraao aan isku begda meel ay ka maraan ma hayaan taas culimada qaarkood waxay dhahdeen marka imaamku waa inuu yaro aamuso madku saa u dhameeyo faatixada si imaamku uu faatixada fursad ugu helo xadiis baa kusoo arooray kacab bin cujra laakiin waa daciif bay culimadu leedahay xadiiskaasi markaas sida u yar dhow waxa weyaan inuu in yar xooga aamuso hadduu doono oo intaa qofka markaa laga gaadhsiiyo isku soo ururiyo faatixadii sidaasay arrinkeedu u culus yahay oo salaadiiba iyadii bay ku xidhan tahay adkaarta kale marka laga yimaado haddii qur-aan kale o dhan uu ku bedelo oo oonan faatixada akriyin uma jirto salaadaasi hadduu qur-aankii kaleo dhan iska daadiyo oo rabadaanta salaatuleilka faatixada inta la akriyo la rukuucon salaadaas way ansaxday salaadaasi way <laughs> haddaad faralka o dhan faatixadun akrido salaadaas way ansaxday hadduu qof maanta ina tukiyo intuu faatixada akriyo uu rukuuco hadhow dadku marka ka baxaan ragcaddii labaadna u soo sameeya dadku maxay samayn doonaan marka laga baxo saad is leedahay saynu islaana ka filayno way guuxayaan dadkii war maxaa ku dhacay muxuusu qur-aankii u akriyo waayo wayba la qabsadeen imaamka dabadiisa inaan la akriyin oo laga qaadanayaa qiraa'o oo dee xadiis kale a jirtay nabigu alay slat slaam markii uu ka baxay ayuu ayuu yihi nin baa qur-aankii dee iga soo dhex galay aan akriyayay markaa ha akriyina ilaa faatixada kitaabka mooyaane lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum qulnaa nacam qaala laa taqracu ila bifaatixati kitaab fa inahu laa salaata liman lam yaqra biha salaad ma laha qofkaasi hal mar buu qofku qur-aanka akrii karaa goorta waxay culimadu ihahdeen imaamkii aanu maqlaynin ka soo qaad safkaa dheerba waa salaaddii jahriga ahayd makarafoon baanu maqlay ama dadka waa dee imaamka qiraacadii u akriyaya laakin ma maqlaayo qofki waa inaanu iska aamusin ba qofku waa inaan oo salaada meel la iska yar aamusayo mar haddaan imaamkiina dhegeysanaynin iska aamusayo iska taagnaan mayso xataa hadduu quraanka aanka imaamku kaa hor dhameeyo dad baa markay qur-aankooda akristaana imaamkiina horu rukuuci waayo oo iska taagnaan igo aamusa may intaa qur-aanku buuxi kala de ha hadhow markaad imaamka maqli weydana saas kale iyadana saasaad yeeleysa وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأbا بكر نبg أن النبي صلى الله عليه وسلم وأbا بكر وعمر كانوا waxay an يفتتixuuna الصلاة صلاada qaar ku furfurtaa بالحمد لله رب العاaلمين متفق عليه زاad مسلم wuxuu kordhiyey laa ydkuruuna may sheegi jirin بسم الlahi الرحمن الرحيم في أول قراءة قراءة أولkeeda وlaa في آkhiriha iyo آkhirkeeda toon وفي رواية لأحمد والنسائية وبن خuزaيمة laa يجهرuuna ببسم الlahi الرحمن الرحيم korun bay qaadi jirin بسم الlahi الرحمن الرحيم وفي أخرى لبن خuزaيمة محamed بن خuزaيمة رحimه الله kaanuu yusiruun hoos bay udhigi jireen وعalى hada sidaasa waa iبن xajar hadalkiisii yuxmalu lagu qaadaya annafyu diidmada fii riwaayati muslim khilaafan liman acalaha iyadoo la khilaafayo cidda cilayse cillo ku sheegtay wa can nucaym almujmir radia allahu canhu wa can nucaym almujmir raximah llah qaala wuxuu yihi sallaytu waan ku daba tukaday wara'a abi hureyra abi hureyre gadaashiisa faqara'a wuxuu akriyay bismi illahi raxmaan raxiim uma qara'a wuxuu akriyay biumi lqur'aan faatixadii xataa idaa balaqa ilaa uu gaadhay wala daaliin ilaa uu gaadhay qaala wuxuu yihi aamiin wayaquulu wuxuu lahaa kulamaa sajada markasuu sujuudo wa waidaa qaama min aljuluusi iyo markuu fadhiga ka soo kacaba allaahu akbar buu lahaa uma yaquulu wuuu wuxuu odhanayay idaa sallama markii uu salaamo naqsaday wuxuu odhanayay waladii allihii baan ku dhaartay nafsii nafteydu biyadii gacantiisa ay ku jirteen inii anigu la ashbahukum waxaan ahay ka idinku eekaanshaha badan idinku shabahaadda badan salaatan xagga salaada birasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alleh rawahu nasaa-iyu wabnu khuseyma waay qadiyadda ku saabsan faatixada bisinku ma ka mid maa mise ka kor mise loo qaadaya mise kor loo qaadi maayo horta marka hore faatixada waxa la isku waafaqay inay tahay toddoba aayado walaqad aataynaaka sabca min almathani walqur'aan alcadiim nabigaa sheegay alay الslat slam ba yihi hiya aلsabc اlmathani wاlqur'an alcaظiim aladi uutiituhu waa toddobadaa soo noqnoqday qur-aankaa weyne laysiiyey oo maxaa loogu tilmaamay min almathani ay tusana fi kuli ragca ragcad kasta waa la soo celiya aw hiya mustasna lihadihi اlumma ummaddan mid loosoo loo gaar yeelay weyaan oo aan ummadihii hore la wadaagin waay haddaba marka marka la isku waafaqay toddoba inay tahay culimada in badanoo kamid waxay dha bisku faatixada kamid maaha bale qur-aanka oo dhanba ka mid maaha marka laga reebo suurat annaml aayadda ku dhex jirta bes maaha aayadda bisilka u horeeya ee waa aayad munfasil oo ka madax banaan suuradahaba sidaa awgood buu nebigu alayh isalaatu wasalaam marka qur-aan lagu soo dejiyo inay suuraddii dhamaatay wuxuu ku garan jiray bisil marka la keeno markaasuu oga halkaa inay suuraddii hore ku xidhantay ku gara jira marka waxay ku joojinayaan qolo toddobada aayadood ku sheegtay bisinka ka daysay siraada aladiina ancamta calayhim aayad bay ka dhigayaan gayr almaqduubi calayhim wadalinna aayad bay ka dhiganayan qolada bisinka ku tirisa sida kutubta masaaxiifta imika alkeydan taaloo kale iyo aayaddaa dambe mid bay ka wada dhigayaan daliilku wuxuu u dhow yahay inaanu bisinku faatixada kamid ahayn imaamu nawowi isuu sheegay inkastoo isaga qowlkan aanu ku tegin haddana adilada u xooga badanee loo daliishaday waxaa kamida mid a ah qasamtu salaata beynii wa beyna cabdii nisfayn baa ilaha yihi subxana anigi tacaala anigii addoonkaygii salaaddii labaan ugu kala qaybin salaadaasi waa faatixada magacyada faatixada ay leedahay um lkitaab iyo um lqur'aan iyo alfaatixa iyo sabcu magacyadaasay leedahay waana acdamu suuratin fi alqur'aan suuradda u weyn wey qur-aanka marka faida qaala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin qaala allahu xamadanii cabdi addoonkaygu marka alxamdu lilah ihahdo ilaahayna waa way mahadeen dee bisinkii mu markaa bisinku suuradda ha kamid mid ahaado ama yuu ka mid ahaani ma kor baa loo qaadaya mise hoos baa loo dhigaya marka la akriyayo hadduu of qof maanta horta bisinkaba ka taga faatixada inuu qowl xoog badan qaatay horta waa taasi waa daliil cad waynu haynaa laakiin markaynu ku dayno inuu bisinku kamid yahay faatixada bal xadiiskan u fiirso anas ibn malik waa saxaabadii dhalinyarta ahaa isagoo toban jira nabiga loo keenay alayh isalaatu wasalaam oo abu dalxa ku yihi ina anasan gulaamun kayisun falyaktumka rasuulkii ilaahay anas waa ina yaroo fariidaha ku shaqeeya toban sanuu rasuulka la joogay alay slat slaam labaatankaa isagoo labaatan jiru markaa rasuulku geeriyooda intii dambena wuu sii noolaa ilahay baa cumrka u dheereeyo taabiciin badan buu dee soo gaadhay taabiciinta intoodii badnayd abubakar iyo cumar iyo raggii kale wuu ku daba tukan marka wuxuu leeyahay nebiga alay slat slam iyo abubakr iyo cumarba salaada waxay ku furfuranayeen alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin riwaayadda muslima sii caddaysay bisinka xagga horena kumay soo dari jirin xagga dambena kumay soo dari jirin dee bisinku xagga dambe kuma jiree lakin wuxuu ujeeda bisinka inuu nafiyeba laakiin haddana inay akriyi jireen riwaayaddan kale caddaynaysa oo kor baanaysa u qaadi jirin laa yajharuuna bibismi illaahi raxmaan raxiim markaa sunnuhu waa in bisinka kor aan loo qaadini hoos loo dhigo sunnaha nebigu caleyh isalaatu wasalaam iyo saxaabadii waa inaan bisinka marka faatixada la akriyayo inaan kor loo qaadin baa sunnaha ah adoo ajar laga helaya haddii lagula sunnaha weeyaan nebi maxamedna caleyh isalaatu wasalaam lagama hayo inta ay sheegeen culimmadu de aynu aqoon u leenahay wixii naga qarsoon ilahay baa oge inaan inuu bisinka kor u qaaday laakiin abu hurayra xadiiskiisa waa laga fahmaya oo bisinku u akriyay buu hi o oh, dabeetana wuxuu yihi ninka idinku shabahaada badan rasuulka salaada ayaana waxay ku dadaali jireen saxaabadu markaa salaada inay waafajiyaan sidii nebigu alay slat slam sameynaya lagu dadaalo hadda bisinka in kor loo qaada xaaraan maaha waa jaais marka mar haddi lagu waa sunne macnaheedu waa maxay inaad bisinka kor u qaadaa waa jaais inaad hoos u dhigtaana waa mustaxab iyo sunno waa sababta ibn xajar marka axaadiistan uu keenayo daliiladan xooga badan baana meesha yaalla dad haddaba aan aqoon badan salaadii u lahayn oo laga yaabo arkaantii inay qaldayaan oo isagoo aan rukuucdiisa aanay usoo toosin iska sujuudaya amba isagoo sujuuddii si u fadhiisan sujuudaya ayaa haddii bisinka hoos loo dhigo inkastoo imika sidaa hore ay aada uga yaraa aada dadki usoo fahmeen haddana waarkani bisinkii buu goostay bisinkay cunayaan waxba ku daba tukan mayno ah, waaas ohanay masaladii miisaanadu may saarinba hadduu xitaa kaba tagay bisinkii faatixada kamid maaha baa lagu leeyahy kubadaayo hoos buu hoos in loo dhigaana maxaa abubakar iyo cumar ku raaceen muxuu abubakar iyo cumar u keenay ila nabi maxamed baabay inagu filla alayh isalatu salaam hadduu aan isina odhan lahaa maxamed bisinka hoos buu udhigi jiray ama muu sheegi jiray xadiis la qaataa buu noqon lahaa laakiin wuxuu doonayaa in sunnahani ay sii socotay oo khulafaa araashidiin alaykum bisunati wa sunati khulafaa raashidiin soo maha in iyagina qadiyadda ay tadbiiqiyeen ay kusii dareen ayuu caddaynaya way markaa ha isku daalin qadiyadda bisinka eh haddaad hoos u dhigto waa sax midun baynu baraarujinaynaayoo shayga sunnaha ahi hadduu fitno ka weyn keenayo maxaad samaynaysaa ama dadku waa inay jaahilin yihiin ya de waad iska daynaysaa kor baad uqaadaysa ka soo qaad hoos loo dhigo abay had soo maaha haddii dadkaad ku daba tukanaysaa ay odhanayaan war waxay ninkan salaadii kaga ciyaaraya oo su-aaladoodi khalkhal ka gelayso dee bisinka kor ugu qaad laakiin aqoon ahaan u bara waxaa tiraa bisinka in hoos loo dhigaana way banaan tahay in kor loo qaadana way banaan tahay waxay baraarujiyaan raximahum in sunnaha intaan la dabiqin maadaama dadku ay qariib waxyaalo badan ay ku tahay horta cilmi ahaan in loogu sheego marka cilmi ahaan loogu sheego kadibna dee lala yimaado waay wallahu aclam waxmati salamu alaykum